bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wصlii وsلm clى اlmabcuuثi raxmaة lilcaalamiin mxamed bn cabd اllahi khatm الnabiyiina وimaam اlmursaliin wclى aalihi وصaxbihi wالtaabiciina wman tabicahum bإxsaan ilى ywm اddiin allahuma faqihna fi اddiin ya rab اlcaalamiin waa dersigii afariyo kontonaad ee kitaabkii atanbih fi اlfiqh limaam الsheikh abi isxaaq ibrahim bn cali bn yuusuf الshiraazi raximah اllahu tacaala wanafacana bcilmi waxau ka bilaabmaya qowlka walaaya musanifku raximah اllahu tacaala baabu اlإxraami wamaa yaxrumu fiih waxaa musanifku uu weli kusii socdaa xajkii iyo cumradii axkaamtoodii wuxuu ka soo baxay xukunkoodii iyo ciddii ay ku waajibayeen iyo wixii ku tacalluqayey kadibna muqadimaadkii ixraamka sida in la ogaado wakhtiga la ixraaman karo iyo meesha laga ixraamanayo ayaa inoo soo dembeeyey oo darsigeennii u dambeeyey aynu ku soo aragnay hadda wuxuu gelayaa musanifku xarmashada iyo xidhashada baab اlixraam alixraamu niyat اdukhuuli fi اnusuk ama addukhuulu fi اnusuk waa inuu qofku niyeysto inuu cibaadadii xajkaada ama cumrada ahayd uu galay uu xidhay niyeysiga ah qofku uu niyeysanayo inuu xidhay ayaa waxaa la ydhahdaa ixraamka culamada qaarkood ba waxay hahdeen macnaha ixraamka sagaal sannadood baan baadhay alimaam alqaraafi raximah اllahu tacaala ixraam maxaa loogala jeeda marka ixraam waxaa loogala jeedaa inuu qofkii niyeeyo inuu gudagalay xajkii uu xidhay ama uu niyeeyo inuu xidhay cumradii waa intaas maqsuudkeedu waa intaas marka ixraamku de isaga laftiisaa niyadii noqonay isaga laftiisa ayaa niyadii noqonaya marka waa in nusugii la galo waxaa lagu gelayaana waa niyo inuu qofkii niyeeyo inuu nusugii galay saasay markaa xarbashadii ay noqonaysaayo ixraamkii uu noqonayaa niyad wamaa yaxrumu fiihina waxaa loogala jeedaa maxaa xaaraan ku noqda oo markuu qofkii sidaa u xidho xaj ama cumro oo muxrim uu noqdo waxyaalaha xaaraan ka noqonaya maxduuraat lixraam la ydhahdo ama muxaramaat lixraam waxyaalihii uu xarimayey wey wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala idaa an yuxrima اktasala wuxuu hadda markaa bilaabay kuwii hore muqadimaad guud bay ahaayeenoo macluumaad guud oo ixraamka in qofku ogaado laakiin halkan xidhashadii iyo muqadimaadkii iyada la xidhiidhaya ee qofka laga rabay afcaashiisa ahaa ayuu hadda gelaya muqadimaadkaa hore muqadimaad maarata shareecadu dhigtay bay ahaayeenoo de miiqaadkii makaaniga iyo kii zamaaniga iyo awlahaasay ahaayeen halkan laakiin waa wax qofka laga doonaya inuu sameeyo oo afcaashiisii ixraamka markaa ka horeynaysa buu inoo sheegaya wuxuu yidhi ida araada an yuxrima qofkii markuu doono inuu xidho xajkii ama cumradii ikhtasala wuu maydhanayaa oo waa sunni weeye inuu maydho oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam de waa ficilkiisii iyo sidoo kale amarkiisiiba oo waa kii markaa gabadhii faaima binti abi umays faaima binti cumays radia allahu tacaala canha waa tii umushay ee dulxulayfe ku umushay maxamed ibni abi bakr marka waxaa la faray inay maydhato marka maydhigaasi wuxuu noqonayaa maydhi sunnaa maydhi sunnaa buu noqonayaayo loo sunnaynayo qofkii gabadhii daahirka ahayd xataa tii aan xataa daahirka ahaynba gabadhaxtaa dhiggii caadada lahayd ama dhiggii dhalmada lahayd waa loo sunaynaya wuxuu yidhi fain lam yajid ilmaaa tayamama haddii aanu helin biyo wuu gebagebaysanaya oo dee waxa weeye qiyaasan calaa gusli ljanaaba weeyaanu maydrhigii waajibka ahaaba haddii biyo loo waayo tayamun baa loo baydhay falguslu lmasnuunu miluhu maydrhigii sunnaha ahaana isagunbaa looga qiyaas qaadanaya haddii la yidhaahdo maqsuuduhu tandiif maydhiga sunnaha aan nadiifin baa loogala jeeday ciid la ismaryaano nadiifin maaha waa isboodhayn waxaa loogu jawaabayaa maqsuuduhu tandiifu waاtacabud faida intafa axaduhumaa baqiya alaakhar me laba ujeedaa meeshan laga lahaa qofku inuu isnadiifiyo waa laga lahaa oo ujeeddo way ahayd sidoo kale inuu ku cibaadaysta maydhgan xataa qofkii nadiifta ahaa wax uu ka maydha aanay jirin inuu maydho waa loo sumaynaya tacabud baa isna meesha ku jira wayatajaradu can ilmakhiidi waxaa kaloo qofkii haddaba inta aanu weli xidhanin siibaya ama iska tiraya can ilmakhiid wixii tollaa dharkii tollaa waxaa loogala jeeda dharka tolan dharkii xubnaha ku jaangona sida shaarkii surwaalkii garankii koofiyadii wixii xubin loogu talagalay ee qaabkii markaa xubinta u samaystaayo dhan iyo xataa kiida jirkiisoo dhan loogu talagalay jirkiiso dhan qaabkiisa u samaysta sida macawistii iyo khamiiskii iyo kuwaasoo dhan uu iska dhigaya arrintaasi ma waajiba mise waa sunna ixraamka ka hor oo inuu sii bixiyo makhasab baa mise markuu xidho kadib uu isla markiiba deg deg u siibi karaa xoogaa culammadu hadal bay ku lakin waxaad muddo inay rajaxayaan inay arrintaasi waajibta oo aan loo ogolayn inuu xidho isagiyo aan dharkii iska siibi waayo dee inta uu iska bixinayo isagoo xarman hadduu xidho hadduu isagoo dharkii xidhan uu xarmado oo isla markiiba haddana iska bixi u is yidhaahdo haba yaraatay ilbiriqsiyo uu muxrim ahaa ayuu xidhnaabaa soo baxaysa dhar aan loo ogolayn marka makhii saas lakin waxaa ka fiican bay hahdeen makhii in la yidhaha in la yidhaahdo makhii in la yidha in muxiit la yidha muxiit markaa wax qofkii koobay ama xubin koobay kaasaa ka fiican bay marka waxaa la diidayaa dun inay shayga duni martay maaha oo laba maraa inta lasu qabtay dun lagu taa lama diidayo waxaa la diidaya waa ixaato inuu wiii ama jirhkii o dhan ku koobayo ama xubin waana raggii baa laga hadlaya fii izaarin waridaain abyadayni xaaluu markaa ku sugan yahay ama wuu istajriidinayaa muxiidka ama muhiidkaasu iska dhigayaa isagoo ku sugan fii isaarin waridaain gunti iyo iyo go abyadayni cad gunti la guntanayo oo kala baxsan oo saa la ysugu soo rogayo iyo go la huwanayo labadaas ayuu markaa xidhanaya wixii kalena labadaasu ku sugnaanaya wixii kalena uu bixinaya wey labadaasi abyadayni inay ahaadaan baa fiican oo dee nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wuxu ilbasu min hiyaabikum albayaan dharkiina waxaad ka xidhataan cadaanka dharka cad xidha fa inahaa khayru lakum khayru hiyaabikum waa dharkiina ta ugu wanaagsan jadiidayni aw nadiifayni bu go-aa iyo guntigaasoo cusub ama nadiifaho inay cusayb ahaadaan baa fiican inay cusayb ahaadaan ayaa wanaagsan haddii aanu cusayb helaynin kuwa maydhan oo aan maaragtay boor iyo uskag iyo wax lahayna nadiifa ayaa markaa fiican marka halkan awdaa waxay yidhahdeen waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo eh, fa nadiifa inuu fa ku cadfo si uu u tusiyo in horta marka hore jadiideynka in la raadiye ay tahay kuwa cusub haddii markaa la heli waayo kuwaa kale dee markaa loo baydhee nadiifta ay iyaguna maydhan wuxuu yihi wayatanadafu wuu isnadiifinayaa oo dee wuu maydhanayaayo aynu soo sheegnay timihii wasakda ahaa sida kuwii kalankiladiiyo kuwii lamidka ahaa ayuu iska tirayaa ciddiyihii buu iska gurayaa wuu ishagaajinaya wayataayabu waanu cadrisanaya jirhkiisa jirhka ayuu cadar marsanaya go-a iyo guntiga iyaga waxaa laga hadlaa ma banaan in wax la mariyaa mise ma banaana weli muu idhanta qofku la soco qofkaynu ka hadlaynaa weli muu xidhan laakiin inuu xidhuu doonaya marka markuu maydhay isnadiifiyey inuu cadar jirkiisa mariyo ayaa sunno oo dee nebiga salaatu wasalaam laga hayaati caaisha radi allahu canha lahayd kuntu uayibu rasuula la slam liixraami qabla an yuxrima walixilli qabla an yatuuf bilbeyt nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu xidhanayo cadar baan u marin jiray inta aanu xidhanin xadiid kale oo isla ay warinayso bukhari musliiste ku jira kaanii andur ilaa wabiisi iibi fii mafaariqi rasuuli illaahi sala allahu alay slam wahuwa muxrim waxay dhalaalkii cadarka ayaan timaha nebiga dhexdooda ka arkay oo madaxuu dee nebigu calayhi salaatu wasalaam marsaday markaa waan ka arki markii dambe xataa xidhay ayaan dhalaalkii cadarka madaxiisa ka arkayay beelada caaisha radia allahu tacaala canha marka waa inay banaan tahay in cadarka lasii mariyo intaanad weli ku xidhanin go-a huwan doonto inaad sii cadriso way iska banaan tahay laakiin ma aha sunno iyadan maaha walow minhaajka cibaaradiisu ay moodsiinayso inuu sunno yahay laakiin waxaa laydhun khilaafku wuxuu ku jiraa xalaal ma yahay ma bannaan yahay mise ma bannaan haddii waa xalaal laydhaa lafteedana waa karaahiya marka xataa la banneeyo maradii wax maraysa waa karaahiyo oo de waxaanad ka aamin ahayn hadhow inuu maradii kaa dhacdo hadday kaa dhacdood soo ceshatana adigoo muxrima intay kaa dhacda dib soo ceshato iyadoo cadarkii qof mara cadar la xidhay baad noqonaysa eh, maxaa la doonayey kol haddaad markii hore cadrisay intaanad horta xarman xidho kolkaad xidhato deetana xarmo marka xidhashadani xidhasho horey noqonaysaa hadda saamayn kuguma yeelanayso waa si joogtaynubay noqonaysa laakiin hadduu kaa dhaco ood soo celis xidhasho cusub bay noqonaysaa deetana xidhasho cusub oo adig iyo muxrima aad mare markaa cadar la xidhatay fidyaa kugu waajibi markaa si aanad rafaadka isu gelinin marada inaad ka daysaa wanaagsan wa yusalii ragcatayn laba ragcadood ayuu markaa tukanayaayo iyaduna sunno ah oo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii markuu tukaday kadib ayuu xidhay marka waxay hahdeen culammadu in salaad dabadeed la xidho un weeyaan sunno salaadaasi ama laba ragcadood ixraamka daraaddii u tukatay ha noqdaan ama sunno kale oo tukatay ha noqdaan ama salaad faralaba ha noqdaan salaad adigoo tukaday uun dabadeed in markaa xarmashaadu ay noqoto ayaa wanaagsan iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagaga dayanayo faidaa badaa bisayri axrama marka uu sodcaalka dhaqaaqa bilaabo dhaqaaqo sidaa u dhaqaaqayo ayuu xarmanayaa fii asaxi alqowleyn labada qowl ee masalada ku jira kooda xooga badan meeshii miiqaadkiibaa tagtay ragcataynkaagiibaa tukatay gaadhigii ku qaadayey baad fuushay sidaa marka loo dhaqaajiyo ayaad xidhanaysa labayk allaahuma xaja marat labayk allahuma cumratan sidaa markuu taayirka u rogo ayaad xidhanaysa idaa badaa bisay taasaa rajaxan laba qowl baa meesha ku jireen qowlka kale muxuu leeyahay qowlka kale ee kan khilaafsani wa fi haani ka qowlka labaadna yuxrimu wuxuu xidhanayaa buu leeya caqiiba asalaa salaada dabadeed markaa kan hore xadii saxiix muslim ku jiroo jaabir warinayo baa waxaa ku sugan amaranaa rasul slm lamaa ahlalna an nuxrima idaa tawajahnaa markii aanu ihlaalinayn aanu xidhanaynay wuxuu na inaanu xidhanno markaanu jihaysano xaggee loo jihaysanaya de loo socday sidoo kale xadiidkii kale wuxuu ahaa alla rasul slam xiina stawat bihi raaxilatuhu qaa'imata nebigu markii hashiisii la kacday ayuu xarmaday ayaa marka xadiid kalena oo ibnu cumar radi allahu tacala canhu laga warinayaana uu ahaa saasuu rasuulku samayn jiray faida stawad bihi raaxilatuhu qaa'imatan axram hashu markay la sare kacdo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xidhan jiray qowlka hore marka kaasoo haysta qowlkan kale ee isagu odhanaya mayanee salaadda markuu qofku ka baxo inuu xidho ayaa sunuhu yahay isna xadiis buu hayaa tirmidii ay wariyeeno ana s ahalla bilxaji cinda faraaqihi min rakcatay waliba xadiidka ibn cabaas sii mufasal baabu ahaayo kharaja rasul sl xaajan falama sallaa fii masjidihi bidilxulayfati rakcatayni awjaba fii majlisihi faahalla bilxaji xiina faraqa min rakcatayhi nabigu calayhi salaatu wasalaam buu leeyahay isagoo xajeeyuu baxayoo meeshii uu ku tukaday dulxulayfa ayaabu ku xidhayba awjaba fii masjadihi ama fii majlisihi halkii uu fadhiyey ee uu ku tukaday ayuu ka xidhay faahalla bilxaji xiina faraqa min ragcatayn xajkiibuu xidhay markuu labadii ragcadood ka baxay fa samica daalika minhu aqwaamun qolooyin baa taa nabiga ka maqlay faxafidtuhu aniguna raggii maqlay baan ku jiro waan ka xafiday nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa in la xidhanayo uma rakiba hashiibu haddana fuulay nebigu falama istaqallat bihi naaqatuhu markay la sare kacday ayuu ahalla haddana nebigu calay sala sl labayk allahuma labayk diiriyo haddana waxa weeyaan dee ku dhawaaqay ixraamkii wa adraka daalika minhu aqwaamun qolooyin baa taa maqlay oo aan hore maqal u jeedaa wadalika ana naasa inamaa kaanuu yatuuna arsaalan dadku iyago kolba koox kooxbay dee nabiga ugu imanayeen oo kolba kooxbaa dee nabiga ala sl istaagaysa fasamicuuhu xiina istaqallat bihi raaxilatuhu yuhilu markii hashu la istaagtay ayay ihlaalkiisii maqleen xeraamashadii uu ku dhawaaqamadee talbiyadii uu ku dhawaaqayayo faqaaluu deetana qolyahaasi waxay yidhaahdeen inamaa ahalla xiina istaqallat bihi naaqatuhu markii hashu istaagtay ayuubbuu nabigu xidhay bay yidhahdeen eeg tii hore may soo gaadhin buu leey faqaaluu inamaa ahalla xiina istaqalad mina mada nabigu wuu socdo falamaa calaa sharafa albaydaa baydaad waa meel taagoo marka dulxulayfa sidaa looga yimaado sidaa uga yar sarraysa markii hodda nabigu soo dhaqaaqay buu yidhi markii uu taaggii baydaa soo fuulay ayuu haddana eh, ahalla oo haddana nebigu ku dhawaaq labayk allaahuma labayk wa adraka daalika minhu aqoon qolyo cusub baa tiina maqlay buui oon labadii hore ogeyn faqaaluu kuwaasina waxay hahdeen inamaa ahalla xiina calaa sharaf albayda taaggaasuu nabigu ka xidhaymay iyaguna yidhaahdeen markuu halkaa gaadhay ayuu xidhaymay iyaguna yidhaahdeen waymullaahi laqad awjaba fii musallaahu ilaahay baan ku dhaaranayaa bartii uu ku tukaday buu nabigu ka xidhay wa ahalla xiina istaqallat bihi naaqatu markii hashiisu hadlaqaaqdayna codku kor ugu aado ahalla xiina calaa shara bayda harabayda halkaa marka taagaa u gaadhayna iyadana codkiiba kor ugu aado saasay markaa qolyahaasi markaa ibn cabaas baa laga warina tirmidiy baa laakiin soo saaray aduu sanadka ayay wax ka yar sheegayaan nin markaa mutakalam fiihi baa sanadka ku jira bay laakiin haddii daykaas uu sugnaan qowl kale aynoo rajaxnaan lahaa fi aaniyi yuxribu caqiba asala waayo isagaa muasala ziyaadatu cilmin baa la socon lahaydoo dee kaa ziyaadatu cilmigu la socoto ayaa markaa laga hormarinaya kan kalo alle isagu mu maqan halkan buu ka maqlin jaabir jaabir waaba ka oo qoladii xaggan dhexe ka maqashay ayuunbuu maaragtay ku dari lahay wuxu uhi wayanwi lixraama biqalbihi qofku haddaba xidhashadan xajka markaa eega imika ixraamkani gelitaankii maaragtay la gelayey xajka iyo cumrada ayaynu ka dhigayna ilan yanwi waata la yidhi yanwi lixraama marka haddaynu ixraamkii niyada ku fasirno yanwi niyata baa meesha inooga soo bixi yanwi niyata dukhuul marka ixraamkan maanta aynu dukhuulkii ka dhigno marka wa yanwi dukhuula fi nusuk wey nusugii inuu gudagalay buu niyoonayaa biqalbihi qalbigu ka niyoonaya asalku waa sida halkaasay ku xurmaysa wayulabii markaasuu talbiyeynayaayo markaasaa waxa la suneeyaa wixii uu xidhay inuu ku dhawaaqo labayk allaahuma xajan waa ta u horaysa ama labayk allaahuma cumrata waa markaa bilowga wixii dambe labayk allahuma labayk ubu ohanaya xajii cumratoona sheegi maayo wayulabi markaa waa uu talbiyeynayaayo wuu ku dhawaaqayaa fain lam yulabi haddaanu talbiyadii ku dhawaaqin labeykadii haddaanu ku dhawaaqina uu niyada uun ka xidho xaj baan xidhay niyada ka yidhaa afka waxba kama odhanba ajzaahu ugu filan ka guntantaa niyadu ixraamkuna sidii salaada ma aho salaadda dee qalbi qura niyo keliya kumaad guntayni allaahu akbar bay u baahnay niyadii oo iyo allaahu akbartii labadaasay salaaddu u baahnayd la-aantood aanay xirmayn laakiin xajku sidaa maaha iyo soonka iyo kuwa lamidka niyadoo keliya kugu filan niyadii khalaas iyo afxidhnaan soonkiya iyo halkana de markaa niyeysato inaad markaa muxrimta waxyaalihii markaa maxduuraadkiina de markaa iska ilaalin fain lam yulabi buu yidhi ajza waqiila waxa la yidhi laa yujziuhu may ka gudi mayse xataa yulabiya ilaa u dhawaaqo qalbi keliya waxba ka socon waa horta wax ku dhawaaqo sidii waxyaalihii kale dhawaqa u baahnaa salaadii allahu akbar bay u baahnayd guurkii iyo cuquuddii hadal bay u baahnaayeen cuquuddii wa kala iibsanaysa de hadal bay u baahnayd guurkii waan ku guuriyey hadii la niyeeyo in intaa laguu guuriyey adna aad niyeyso inaad aqbashay de miyay soconaysa waa saasoo kale haddaad niyeyson islaamtii inaad furtay baysaa ku furmaysaa ku furmi mayse dhawaq baa loo baahan yahay marka halkan exraamkiina ha lagu dhawaaqo ayuu qowlkan leey lakin waa laleeyahay mayna cibaadaadka kaleba sida soomkii oo kale dee waxba umu baahnayn marka xajkiina saasbaa de asaa wax markaa waajibinaya nudqi ma inama alacmaalu biniyaat ayaa markaa inagu filaanaysa dhawaqii markaa sunuu noqonaya oo talbiyadii lagu dhawaaqo niyadiina lagu dhawaaqo dee la sheego wixii markaa la xidhay waaya qaabkee haddaba loo xidhanaya aynu xalay soo tilmaannay sida loo xidhaa laba qaab inay tahay in wax la cayimo ama xaj la cayimo ama cumro la cayimo ama labadii la ysku qabto waynu soo arag iyo inaan waxba la cayimina la ilaaqo labadaaba waa loo xidhan karaa haddaba wuxuu uhi walmustaxabu labadaa qaabee aynu sheegnay ka fiicani an yucayina qofku waa inuu magacaabo inuu maaragtay cayimo maa axrama bi wuxuu xidhanayo oo ama xaj uu niyoodo ama uu cumro niyoodo ama labadaba socdo uu niyoodo saasaa fiican waayo nabigu alayhi salaatu wasalaam de waa ficilkiisii sida nusuusta badankeedu ay tilmaamayso marka nebiga iyadoo lagu raacayo de maarata sidii jibriil u kula taliyeyba ahayd de maaragtay waqul cumratu fii xaji waxaad tidhahdaa waa cumro xaj ku dhex jirta xidhay marka anasna de waynagii maqlayni labayka xajan wa cumratan inuu nebigu yiri alayh sala sl xadidkii anas marka in la magacaabo oo qofku aanu markaa ixraamka ilaaqin ayaa fiican fain axrama mulaqan hadduu si mulaqa ah oo aan wax ku cayinayn u xidho hee jaazada soo socota way jawaabta way bannaanta waxaad niyootay inaad markaa xarmatay laakiin maxaad xarmatay hadhowba waan cayiminbadste hadhowbaad dhinaca dunta u duwi doontahay horta xarma un xarmashaad markaa niyootay inaad xarmatay way bannaantaha way ansaxaysa maxaa yeelay horta nabigaaba laga soo wariyey alayhi salaatu wasalam waa nagii shadiidnigu qaabku xajka u xidhay aad baa laysugu khilaafay ilaaqana waa laga soo wariyey nabiga alayhi salaatu wasalaam inkastoo nusuusta ku cadcaday ay tahay kuwo marka mursala oo caaa laga irsaaliy in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu xidhay si markaa aan si mulaqa isagoo sugaya amarka u iman doono uu sii xidhay marka xajna muu magacaabin cumrana muu magacaabin yantadiru lqadaa isagoo sugaya amarka ilaahay subxaana wa tacaala deetan agga loo duwo hadhow markaa u duwi doona laakiin nusuustu waxay u badan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wax magacaabay jaabirna laftiisa waa laga soo wariyey maa sama nafsa fii talbiyatihi qadu xajan walaa cumrata muu magacaabo caaisha kharajna maca rasul laa nadkuru xajan walaa kaasi muslim baaba warinay rasuulkaanu la xajin anagoon xaj iyo cumro toona hadalhayn marka yani waanu xarmanay bay markaa ka soo baxaya si mulaa laakiin nusuustu sida kale ayay dee u badantay wuxuu ihi fain axrama mulaqan hadduu qofku xidho si mulaqa uu u xidho oo aanu wax magacaabin uma sarafahu markaa kadib inuu u duwo ilaa xajin xaj u duwo aw cumratin ama cumro u duwo aw bihimaade idan iska soo qadaro ama labadiiba uu jaaza way bannaantahay iyaduna caadi weeyi laakiin de waa in ay dhacday fii ashhuri lxaj bilihii xajka ama hadday dhacday wakti aan bilihii xajkaba ahayn dee cumrun bay noqonaysa wax kale ma noqon karto taasina markaa way bannaan tahay waa laga afdalsan yahay wuxuu ihi wa waxaa kaloo halkan loo xujaysan karaa saxaabadii ridwaanullaahi calayhim soo xarmatay xolatay wixii nabigu xidhay iyagoo garana wa nabigu xidhay abuu muusa alashcari iyo cali bn abi aalib labadaba saxiixaynkii kaga sugantaha yaman bay ka imanayeen nabiguna al madiinuu ka imanayey marka waxay labaduba soo xidheen wixii nebigu xidhay mana garanayaan wax nebigu xidhay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaba wa in axrama haddii qofku uu xidho bixajatayni laba xaj aw cumratayni ama laba cumro ayu mar qura wada xidhay incaqada ixraamuhu biixdaahumaa labada mid ahaan ayuunbaa ixraamkiisi oo ku guntamaya laba xaj ma wada jiri karaan mar qura laba cumrona ma wada jiri karaan markaa laba xaj markuu niyoodo ama laba cumro uu niyoodo hal cumro ama hal xaaj ayuunba unoqonaysa waay oo mid unbaa dee guntamaye ka kale u guntami maayo maxaa yeelay wixii waa camal qura camal qurihii markaa laba shay dee noqon maayo waa mutacadir baa la yidhi aljamcu baynahuma waxaan suuragal ahayn wey meel la-aanna ma dhacayo oo horaynu usoo sheegno alixraamu shadiid tacaluq xabidawad haysanaysa meel kasta way soo geli doontaa alxraamu shadiidu tacaluqo la mid maha cibaadaadkii kale hadaad marka salaadii niyooto duhur iyo casar labadiiba waan isku qabtay aad tiraahdo midnama guntamayso waxba kama jiraan waxaaga laakiin xajkii ixraamkii inagaa la waa shadiidu tacaluqo isagu meel la-aan ma dhacay wuxuu yidhi haddaba fain axrama binusuk hadduu qofku wax cayibay waxbuu cayibay uma nasiyahu markaasuu haddana ilaawey aw shaka ama wuxuu shakiyey hal axrama bixajin aw cumrati ma xaj buu xidhay mise cumruu xidhay ayuu ka shakiyey kala garan waay waa idin dhigatay taasi aan calaamadiyey laakiin makhtuudkii kamaa soo fiirin kolle keyganaa qoraya kolle in makhtuudka laga soo eegaynu u baahan nusug buu xidhay uma nasiyahu markaasuu haddana ilaawey marka awshaka hal axraam bixajin aw cumrata waa inay sharax tahayba ka soo qaad oo mararka qaarkood waa in sharaxa soo gelinaya sharxuu gelinaya kaasi matnigu ku qoraya soo ma miyay ishaaray musakh matniga inay aw shaka ama uu ka shakiyey hal axrama bixajin aw cumrati war wixi ad xidhatay maxaj ba mise cumruu dena si yahuudaasuma way iska gelaysaa wax isku noqonayumaa way noqonaysaa hadduu qofkii wax xidho kadibna uu ka shakiyo wixii maxakiba mise cumr mise labadaba wuu ilaaway wixii uu fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada mid ahaani annahu yasiiru qaarinan waa inuu qofkani noqonayo qaarin mid isku dhafay xajkii iyo cumradii waani qowlka labaad yataxaraa buuley wuu dadaali wayasrifu ixraamahu ixraamkiisana wuxuu u duwi ilaa maa yaglibu calaa dannihi minhumaa wixii melihiisa u bata ee labadoodaa ah. qofkii markuu soo xarmaday waxbuu niyooday laakiin wixiibuu garan waay war wuxu maxaaj baad soo xidhatay mise soo xidhatay labadaas ku abata laba qowl baa meesha ku jira qowl wuxuu le wuu ijtihaadaya deetana siduu u badiyo isla saasay ahayd ayuu ku soconaya xaguu keenay dee waa ti haddii la garan waayo la ijtihaadi jiray haddii weelkii nijaasta ah iyo kii kale la kala garan waayo la ijtihaadi jiray halkana waa sidii oo kale wiil qiyaas buu halkaa geliy qowlka muctamadkii laakiin wuxuu leeya qiraan buu samay qiraan ayuu samaynayaa oo xaj iyo cumro inuu ayuu ka dhigayaa labadiiba wixii qaarinku samayn jiray na wuu samaynaya waxaa markaa isagaa markaa la rajaxayo waxaa la yidhi de haada axwad horta sidan ayaa ixtiyaadkii ku jiraayo yataxaqaqu bihi alkhuruuj min alixraam xarmashadii inuu ka baxay ayuu yaqiinsanaya maxaa yeelay dee bal adigu saa doontaba qadar haddaad qadartay inuu xaj keliya markiisa hore soo xidhay iminkana muxuu ka dhigtay xaj iyo cumro isku jira acmaashu waa tii uunde waxbay isma bedelayaan ila mufridka iyo qaariga weliga waa isku acmaale marka acmaashii u dhamaystay bay noqonaysaa hal mudun baad jirayso cumradiisan un baani waxba ka jirin ilan cumro xaj ka daba oo soo gashay mid ansixi jirin saw maa walidaalika waxay yidhahdeen yasiiru qaariman qowlkan ku socona muctamadkaa laakiin cumratulislaamkii sidan kaga dhici mayso waayo waxaa inuu xaj keliya xidhnaayo dee cumradu aanaysa u soo gelin hadaynu ka soo qaadna inuu markiis hore cumro keliya xidhnaa de way iska banaaneed cumrada maaragtay in xaj la soo geliya soo qabla awaaf mar haddii la joogo markaa de imika labadiiba markaa xasilayaan haddaynu ka soo qaadna marka horeba inuu qiraan soo xidhayna de imika kan qiraanka niyood markaa sidii aad qadartaba ninkani isagoo acmaashiisii dhammaystay oon wax maxduuro ku dhicin ayuu xalaaloobaya halkaa ka baxaya keliya uu cumratulislaam baa sidaa kaga dhacay xajatulislaamki kaga dhacaysa laakiin cumratulislaamki sidaa kaga dhici waa inuu mar labaad cumradii sameeyo qiyaaska ay qoladani geliyeen ee ay yidhaahdeen waa la ijtihaadayaana halkan la ijtihaadi maayo lianna adaa alcibaadati ama laa yaxsulu biyaqiinin ila bacda ficli maxduurin halkaa waxaa la yidhi haddii aan la odhan ijtihaad la yidhaha labadaba isticmaal ama inta jihaba u tuko de waxaa noqonaysa wax aan banaaneyn inuu ku dhaco oo waxaan banaaneyn ku dhacayaa muxuu noqonayaa dee inuu nijaaso isticmaalo oo nijaaso ku tukado maxduur ama salaadii inuu intaasoo jiha u tukado oo dee jihaad baa qalada qacan dhinacyadu u tukaday qaar baa qalada laakiin halkan de waxba qalad ma jiro wax maxduuro ku dhacayaa ma jiro hadday cumra wuxuu dha inu soo geliyey waa caado oo ansaxays acmaasho dhamina waa caado hadduu xaj kaliga xidhnaa cumrada de wuu niyeeyo wax ficila oo la imanayaa ma jirte acmaashan waa laga doonaya acmaashio dhan wada sameeyey wax maxduuraha uu ku dhacayo maanta markuu ixtiyaadka qaato meeshan ma yaallaan baa le markaa yasiiru qaarinan taa rajaxmaysa wuxuu i walaa yustaxabu an yadkura maa axrama bihi fii talbiyatii walaa yustaxabu lama sunneeyo an yadkura inuu sheego maa axrama bihi waxa uu xidhay fii talbiyatihi markuu talbiyeysanayo watalbiyatu an yaquula talbiyaduna waa inuu idhaahdo labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak qofku wuu talbiyeysanaya markaa talbiyadii inuu wixii ku dhex sheego xajkii iyo cumradii iyo wixii kolba u xidhnaa sunno maaha ilaa fii awali talbiyati weyn bilowga de mooyaane de bilowga waa mustaxabo sidii nabiguba calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey waa mustaxab bilowgii hore in lagu dhawaaqo laakiin wixii dambe ma fiicna baa la yidhio waaba inkireen saxaabada qaarkood ibnu cumar oo maqlay nin markaa sheeg sheegaya wixii uu markaa talbiyeystay oo le muxuu ahaaye eh, dee labeyk allaahuma xajan tahaya ayuu wuxuu ku yidhi ma ilaahay baad uga warramaysa ma waxaad xidhatay baad ilaahay uga warramaysa ilaahay wuu ku ogyahay hashu rafaadinina muxuu ahaaye tarbiyada sidii caadiga ahaydu u ayaa markaa ibn cumar radi allahu tacala canhu laga soo guuriy marka laa yustaxabu an yadkura ma axrama bihi fii talbiyati talbiyaduna waa sida waa ilaahayo ku ajiibayo ku ajiibay ku ajiibayo ku ajiibay oo dee ilaahay dhawaaq maarata nabiy llahi ibraahim dhawaaq yiri waadin fi nnaasi bilxaji yatuuka rijaala wacalaa kuli daamirin yatiina min kuli fajin camiiq dhawaaq nabiy llahi ibraahim waa tii lagu yidhi ilaahaynaina yidhi inaga walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila oo de laga dhigay marka ilaahay ku ajiibay baad oo markaa maaragtay eh, amarkaagi fuliyey labayka laa shariika laka labayk labayktaas lagu soo celcelinaya yani waa ana muqiiman calaa aacatika iqaamatan bacda iqaama ilahay waxaan ku suganahay aacadaada iyo maaragtay amarkaaga inaan qaato ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk mahad dhammaanteed abaan labayka laa shariika lak wax maarata wax kula leh oo wax kula wadaaga ma jiro ina alxamda wاnicmata laka mahad dhammaanteed iyo gallad oo dhan iyo milki iyo lahaasho adiga iskale cidina kulama wadaagto laa shariika lak ilaahayow cidi kulama wadaagto wayarfacu sawtahu bitalbiya qofku codkiisa kor buu ugu qaadayaa talbiyada waanu badinaya walmar'atu gabadhu takfidu sawtahaa codkeeda hoos bay u dhigaysaa in codka kor loogu qaado talbiyada nabiga caleyhi salaatu wasalaam axaadiis badan bay kaga sugan tahay la weydiiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayulxaji afdalu xajkeebaa ugu fadli badan markaasuu yihi alcaju wathaju dhawaaqa badan qayrada badan waa labeyk allahuma labeyk labeyk allahuma labeyk loo leeya iyo wathaju dhigdaadinta badan oo inuu qofku hadyi badan qalo talbiyadana uu markaa ku dhawaaqo markaa kor codka ugu qaado nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo guuriyey oo imaam maalig iyo ay warinayaan yo ahlu sunankuba jibriil baa ii yimid buu yidhi deetana wuxuu i faray inaan asxaabtayda faro iyo cidda ila socoto an yarfacuu aswaatahum bitalbiya inay codka kor ugu qaadaan talbiyada waay wuxuu yidhi haddaba walmar'atu takhfidu sawtaha qofka dumarii iyadu codka hoos bay udhigaysa takhfidu sawtaha oo iyadu talbiyadii kor ugu qaadi mayso yukrahu laha rafcuhu waaba loo karaahiyeystaa inay markaa codka kor u qaado maxaa yeelay shareecadu dee waxay ku soo aroortay khaasatan meeshii duma maaratay rag ay ka dhow yihiin ajaanib inay gabadhu codkeeda hoos u dhigto aanay hadal wata salaadii raggiina subxaan allah yidhahdeen la yidhahday wax dareemaan dumarkiina gacanta gacantaa ku dhuftaan oo yaanay markaa codkooda la maqlin sidoo kale ibnu cumar radi allahu tacaala canhu ayaa ay ka soo aroortay inuu yihi laa tarfacu lmar'atu sawtaha bitalbiya daara qudni waxa soo saaray bayhaqigi qofka dumar iyo codkeeda kor talbiyada ugu qaadi mayso sidoo kale ibn cabaas isagana saasoo kale musanafka ibn abi shayba ayay kaga soo aroortay laa tarfau sawtaha bitalbiya wayustaxabu waxaa la jeclaystaa an yuksira qofku inuu badiyo rag iyo dumarba min atalbiyati talbiyadii inuu badiyo xataa gabadhii maaragtay xaaidka ahay way badinaysa wayustacabu dalika talbiyada in la badiyo ayaa la sunneeyaa fi lmasaajidi masaajida lagu badiyo iyo wa cinda iqbaali leyli marka markaa habeenku uu soo qaabilo iyo wanahaari marka maalnimu ay soo qaabisho marka qoraxdu dhacayso markay maarata waagu baryey ama qoraxdu ay soo baxayso intaaso dhan wa cinda ijtimaaci rifaaqi markay markaa kooxuhu kulmayaan dadka markaa wada socde dee maarata kolba in talbiyadii la badiyo ayaa iyadana la jeclaystaayo kaana rasuul lahi sal slam yulabii idaa laqiya rakban aw sacida akamatan aw habaa waadiyan fii adbaari اlmaktuubaati min aakhiri leyli ayaa la soo wariyey cabdulaahi bnu naajiya ayaa fawadiisa kusoo wariyey buu le ibnu kaiir raximah اllahu wuxuu talbiyeyn jiray buu markuu cid qola safa la kulmo ama meel taaga fanto ama meel toga ku dego ama salaadaha faralkaa ka baxo ama aakhiruleil inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam de talbiyada badin jirayna iyadana waa la soo guuriyey wuxuu yidhi haddaba waidaa ra'aa shay-an yucjibuhu hadduu qofku arko wax cajab geliyey qaala wuxuu odhanayaa labayka ina alcaysha cayshu laakhira labayka ilaahay ku ajiibe ina alcaysha cayshu laakhira nololi waa ta aakhiro tan adduunyadu nolol ma aha imaam shaafici raximah اllahu tacaala baa soo wariyey can mujaahid laakiin waa mursal in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa markii carafa uu istaagay ee muslimiintii u arkay labeyka ina alcaysha cayshu اlaakhir waidaa labaa marka uu talbiyeeyo sala cala nabiyi sala allahu alayh waala alih wasalam rasuulka ayuu ku sallayayaa wasa'ala allaha tacaala maa axabba wuxuu ilaahay weydiisanayaa waxa uu jecel yahay walaa ayb sa'ala allaha tacaala maa axabba wuxuu markaa ilaahay weydiisanayaa wuxuu jecel yahay markii uu talbiyeysto talbiyadiisii markaa doona joojo nabigu ku salleeya alayhi salaatu wasalaam markuu talbiyadii ka faaruqa wey labayk allahuma labayk ku celcelinaya marka ku celcelinaya ku celcelinaya markuu doon iska yar nasto waxoogaa intuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salliyo ayuu iska aamusaya waxoogaa haddana markaas inuu dabir hadhow bilaabi doono waxay markaa culimmadu tan u jeclaysteen salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam dee ilaahay baad xusaysay marka marka ilaahay la xuso waxaa iska fiican nabigana calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo oo warafacnaa laka dikrak ayay culammadu maarata tafsiirka qaarkood waxay yihahdeen laa udkaru ilaa watudkaru macii aniga layma xuso haddii lay xuso adigana waa lagu xusaa ah, saasaa markaa rafciga dikriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u rafciyey uu noqonaya dadkii markaa salafkiina qaarkood sida qaasim ibn maxamed ibn abibakr sidiiq oo kale ayaa waxa uu lahaa kaana yu'maru arajulu idaa faraqa min talbiyati an yusallia cala اnabiyi sala اllahu alayh waali wasalam waxaa la fari jiray marka qasim ibn maxamed ibn abi bakr waa taabici waxaa la fari jiray buu leeya dadka qofka waxaa la fari jiray markuu talbiyadiisa dhammeeyo inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku saliyo waay marka adu kolley sanadkuna qawi maaha tan in nabiga in markaa ilaahay subxaanahu watacaala wax la weydiisto markaa talbiyada saa loo dhammeeyana iyadana imaamu shaafici raximah اllahu tacaala ayaa warinaya oo min xadiid khusaymata bni haabit ana الnabiya sal slm kana ida faraga min talbiyatihi sa'la اllaha ridwaanahu wاljanة waاstacaada biraxmatihi min الnaar laakiin sanadku qawi maaha markuu nebigu ka faaruqo taabi maarata talbiyadiisa ilaahay buu raalli ahaanshihiisa iyo jannada weydiisan jiray naartana uu ka magangeli dawa wax wanaagsan iska wa oo kolkaa talbiyada inta ilaahay jannadana weydiiso naartana ka magan galo inuu camal kaa aqbalo ilaahay weydiiso wixii kale maarata weydiisanaysa ilahay weydiiso wasaala allah tacaala ma axabba wixii uu markaa jecel yahay ayuu ilaahay weydiisanaya ducadu marnaba lama karaahiyeysanayeen walaa yulabii fi awaaf awaafka intuu ku jiro qofku ma talbiyeysanayo awaafka intuu ku jiro ama ha noqdo awaafkii cumrada ama ha noqdo awaafyadii xajka sida kii quduumka iyo kii awaafulifaadihi labadaasina waa labadii xajka iyaga qofku markaa talbiyeysan maayo de adkaarta kale ee soo aroortay ayuu ku mashquulaya iyo ducooyinka marka kii muctamirka ahaa isagu markaa uu kacbada soo istaagay u dawaafkii bilaabayo halkaasaaba talbiya ugu dambaynaysa kii xajiyayeyna wuu hakinayaa un isagu isaga halkaa uguma dhammaanaysee markuu dawaafulquduumkii u yimaado wuu hakinayaa talbiyadii dawaafkiibuu dhamaysanaya sacyigii hadduu ku xigsiinayo sacyigiina wuu ku xigsiinayayo bilaa talbiya ahaanaya oo sacyiga laftiisa sacyiga hadda maarata ka dambeeya isaga laftiisa la talbiyeyn maayo markuu markaa sacyigiisaana dhamaysto ayuu talbiyadiisii halkii kasii wadayaa laakiin sacyiga iyo mriyo awaafkaasi iyagu talbiye malaha wuxuu ihi waidaa axrama xaruma calayhi lubsu almakhiii fain facala lazimathu lfidyatu fain lam yajid isaaran jaaza an yalbasa saraawiil ilaa aakhiri halkan marka wuxuu ka gelayaa qaybtii dambe wamaa yaxrumu fiih waxyaalihii muxaramaadka ahaa wuxuu uhi waidaa axrama markuu xarmado xaruma calayhi waxaa ka xaaraan noqonaya lubsulmakhiidi inuu xidho dharkii tollaa fain facala hadduu sameeyo lazimathu lfidya fidyadii baa ku waajibaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu min ahiyaabi kama fi saxiixayn min xadiid ibni cumar radi allahu tacala canhum muxuu xidhanayaa qofka muxrimka deetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yalbasu lqumuusa wala alcamaa'ima wala alsaraawiilaati wala albaraanisa wala alkhifaaf xidhan maayo khamiisyadii qamiisku waa maro kasta oo gacmahan meesha gacmaha laga saaraya leh ama ha dheeraada markaasaynu kan inagu khamiiskan idhaahno ama ha gaabsasa kaynu shaarkan idhaahno waxaasoo dham ficli waa qamiis kaa xidhan maayo walaalcamaaima cumaamadihii madaxa lagu duubayna xidhan maayo walasaraawiilaati saraawiishiina xidhan maayo walalbaraanisa kuwii markaa burnuska ahaa burnusku waa maro markaa inta badan koofiyad iyo waxna yeelato xaggan hore ka fura qofku saa markaa usoo xidhanayo taana iyadana xidhan maayo walalkhifaaf khufkii gamaha lugaha la gashanayay iyo sharawaadadii wixii la midka ahaana iyo buularhki kuwaana la xidhan maayo ilaa axadun laa yajidu naclayni wey qof uunbaa xidhan buu yidhi khufafkii aan helayn laba kalbo laba kabood falyalbas ilkhufayni labadii khuf ha xidho walyaqtachumaa asfala min alkacbayni kuraamaha meel ka hooseysan ku jaro marka khufeynki yaa loo ogol yahay waxaa loo ogol yahay qof aan kaba haysan uf caadi ian maayo kuraanta meelka hoose ku jaray hadduu markaa kaba haysto dee kaa laftiisa ma xihanayo wy markaa buurkiina halkaasay lamid noqonayaan culammadu iyagana way diidayaan kolley da magacyo kale yeelan jireen zurbuul iyo sarmuuza iyo waxyaalo noocaasay kabahan markaa markaa dee dahaaran ay u yaqaaneen markaa waa mamnuuc waxaa la ogol yahay waa kabo dusha ka furan sandal iyo dacash iyo wixii lamidkaa ah weeyaan ee aan dee maarata dahaadhnayn kaa dahaaran qofkii aan kaba helayn ayaa loo ogolaanaya haddaba wuxuu wa idaa axrama xaruma qofkii waxaa ka xaaraana lubsulmakhiid markaa makhiidna wax ka ficman muxiid in oo waa wax kasta oo xubin ama jirkii ku sargo-an weyn fain facala marka waa raggii fain facala hadduu taa sameeyo lazimathu lfidyatu fidyadii baa ku waajibaysa fidyaduna waa tahi waa tii qur-aanka lagu sheegay walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk way noo iman doonta marka xalqu ra'sigii baa lagu sheegay inta kale waa looga qiyaas qaadanaya fain facala lazimat fidyatu fain lam yajid haddaanu helin isaaran gunti jaaza waxaa banaan an yalbasa saraawiila inuu surwaal iska xidho hadduuna qofkii go helayn uu guntado oo guntiba aanu helayn adigoo qaawan kubax lagu odhan maayo saa kutag lo odhan maayo laakiin wuxuu iska xidhan karaa saraawiishii walaa fidyata caley waxbana laguma leh waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu fasaxay oo markii uu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam dharkaasi in maarata in la xidho waxyaalihi noocaas ayaa waxa uu yihi asaraawi liman lam yajid ilizaar saraawiisha waxaa xidhanaya ciddii aan gunti helin saraawiil sidaasay mufrad ku tahay marka waa surwaalka waxaa xidhanaya asaraawiilu liman lam yajid ilizaara fi saxiixayn min ibn cabaas radi allahu tacaala wa can abiih walaa fidyata calayhi markaa fidyana laguma laha oo dee waa tan la fasaxay fidyana lama sheegin marka mar haddii la fasaxay fidyana aan la sheegin saasay noqonaysaa wayaxrumu caleyhi waxaa ka xaaraana lubsulkuffi qofkii inuu xidho sidii xadiidki aynu soo sheegnay fain labisa haddii uu xidho lazimat lfidyatu fidyadii baa ku waajibi fain lam yajid naclayni laba kabood hadduu waayo jaaza lahu waxaa u banaan an yalbasa khufayni inuu xidho laba khuf oo maqطuucayni ka go-an min asfal اlkacbayni kuraamaha hoostooda xaalada iyadana walaa fidyata alay fidyaa laguma leh wuu jarayaayo sidii de xadiidkii ibn cumar radi allahu tacaala canhuma ku sugnayd walyaqطachumaa asfala min alkacbayn labada kuraamood meel ka hoosaysaha ku jaro waayo xadiidkii ibnu cabaasna alkhifaafu liman lam yajid inaclayn labada qof waxaa xidhanaya ciddii aan kaba helin marka kan ibnu cabaas muu sheegin jarid muu sheegin carafana nebigu wuu taagnaa calayhi salaatu wasalaam kan kalena waxaa ay maaragtay ahayd ixraamka bilowgiisii marka kanaa dambeeyey culamada qaarkood marka waxay yihahdeen waxba lama jarayo oo naskhi meesha ka soo qaadeen laakiin madhabku waa maya meesha naski ma jiro labada nas waa las waafajinaya waa aljamcu awlaa min atarjiix wa min anask in naski la sheego de waa markii laysu keeni karo lakin waa laysu keeni karayaayo labada qof waxaa xidhanaya qofkii aan kabahaysan markuu nabigu yidhi dee horaa loo soo sheegay in la jarayana marka waana la jarayaa wey halkana waa loo qadaraya una mushkilad malahays mana diidayaan qeydkii halkaa ku soo aroray unbaa halkana lagu qeydayaayo almulaqu yuxmalu cala lmuqayadi wey ka muqayadkaabaa lagu fasiraya markaa waa la jaraya halkaa koraamaha hoostooda ayaa lagu goynaya walaa fidyata caleyh dee fidyana laguma laho sharcigiibaa fasaxay nebigu alay sla markuu sheegay muu odhanin fidyaha la bixiyo wayaxrumu caleyh qofkii waxaa ka xaaraana satru ra'si madaxii in la asturo ayaa xaaraana bilmakhiiti wax loo tolay oo loogu talagalay sida koofiyadii in lagu asturo iyo wagayrihi wax kalaba fain sataraw haddii uu asturo lazimathu lfidyatu ninkaa isagaa fidye ayaa lagu leeyahay la asturaana raggii waa ka xaaraan intan aynu iminka sheegaynaaba raggii bay u gaartay intan aynu hadda hadalhayn ilaa maarata halkii inooga soo bilaabay wa idaa axrama xaruma calayh waa rajulkii wey ninkii waxaa ka xaaraana inuu markaa makhiid xidho saraawiil inuu xidho hadii aanay daruura u qabanin o kala waayin khufaynkii inuu xidho waxa ka xaaraana madaxii inuu asturo intaasiba waa raggi kanna dee waxaa laga qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii ninkii muxrimka ahaa ee geeriyooday hashu ay ku joogsatay ee ka dhacay heshiisa kafinuun fii awbayhi walaa tuxaniuu walaa tukhamiruu rasahu bui nebigu salaatu wasalaam ninka madaxiisa ha qarinina fainahu yubcasu yowma alqiyaamati mulabiyan qiyaamaha waxaa lasoo saarayaa isaga oo labeyk allaahuma labeyk ilan isagoo muxrima buu dhintay markaa kii meydka ahaabaaba la yidhi de madaxii u ilaaliyo ixraamkii u ilaaliyo marka halka maxaa laga fahmay muxrimku inaanu madaxa qarsan jirin marka hadday doonto haba noqoto gu-iisan caadi ah aynu u ogola inuu huwado inuu madaxa kusoo duubto looma ogolo oo madaxa soo suro halkan bilmakhiii waayrihi wey ku talan ku aan tala ku madaxa loogu talagely ku aan loogu talageli waa mamnuuc laakiin de wixii aan astur loogala jeedin sida dalaayad inuu qofku qaato o kale dalaayadama madaxa lagu astura lagu qariya xidhasho maaha de xidhashaba waxaa lama odhanayo ama inuu alaab qaado oo kale dadka qaarkood baa madaxa halkaas maarata iska lugaynayo iska soconaya intu maarata ama shay madaxa saarto saa ku lugaynaya ka dhacaynin hadduu muxrim yahay lama odhanayo war madaxa ka qaad la maayo waayo waxaas de wax madaxa maarata asturkii loogu talagalo madaxa astura ma aha fain satara hadduu qofkii haddaba iska asturo isagoon markaa hadduu hadduu asturo xataa ha u baahnaadaba inay oo xaajaba meesha sida in markaa xanuun iyo wax jiraanba maaragtay ha u asturee hadduu asturo lazimathu lfidya ninkaa isagaa fidyadii ayaa laga doonayaa wayaxrumu calayhi iibu في badanihi wa iyaabihi halkaas idin ku joojin insha allahu tacala w sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed waalidkay maka xaji karaa buu yihi anigoon anigu weli xajin oo u wakiilanaya buu yihi qof kale inuu ka soo xajiyo qofka hadii xajku isagoo ku waajibayn isagoo horta faralka iska soo ridaa u wanaagsan laakiin haddaanad samayn aad waalidkaa ama iyagiio noolba de lacagta ka bixiso iyay kusoo xajiyaan ama aad qof isagu naftiisa kasoo xajiyey lacag siiso ood kiraysato oo ka soo xajiyo hadii ay dee dhinteen ama ay yihiin daddee gaboobay oo aan hadda soo xajin karin xajkii wuu ka ansaxaya laakiin adiga waxaa kuu mudan inaad horta naftaada horreysiiso fain lam yulabi ajzahu waqiila laa yuzihu xataa yulabi i adin ma ma raajixu fi lmadhabi sanifka inoo rajaxay fain lam yulabi ajzaahu kaasaa rajaxay waqiila dad dambuina yidhi walaa maan shaarin ba lakin waan iskala soo qabsanay baaba de moodayay haddii qiilku uu rajaxan yahay baynu sheegi lakin haddii ka hore sheekh wa rajaxay uu rajaxan yahay de waxba uguma baahni sigaaba inoo rajaxay aladii kharaja ila jamaati muctakif fala yanqaicu tataabucu daha buraya tataabuciisi meeshuu ka baxaya wain ictikafat casharata mutayaqiinata anlaa taxyada faxaado de halkii mutayaqiinaad ka haray mutayaqiinadna ma ahayn mutayaqiinad se waahay mutayaqiinad waxay noqon kartaa markii xaydku ka dhammaaday inay ictikaafka bilowday marka haddii xaydka dhammaada suuragal maayn muxuu ahaaye xayd dambe xayd labaad dee ma imanayo toban dhe bay maarata muctakifadahay xaydkii baa dhexda kaga yimid dib bay usoo bilaabaysa marka aydku goo af arabiga mise af soomaaliga ya ma gabadhu addoonkeeda ma guursan kartaa bay insha alla kitaab nikaxay dha iman doona qofkii xanuunkiisa aan la rajaynayn inuu ka kaco ilaahayna ka kiciyey laga soo xajay intuu xanuunsanayey markuu caafimaaday wuxuu xajku tago waayey xajkii hore ma ka gudaya ma xajkii hore ka gudi maayo markii uu markaa wax helo ayuu midda soo xajinaya lakin xajku de kuma waajibin haddii aanu imika aanu xool haysanin wa sala allahu waslama alaa nabiyina maxamed